رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kidkii siirada ee rawdat alanwaar khaasatan waxaan kusii dhex jirnay oo noogu soo dembaysay qaswadii ama duulaankii ee fatxu maka gebagabadii waxaanu maraynay dad fara badan oo rasuulka dhiiggooda uu hadri ka dhigay intaa wixii ka dambeeyey waxshi ibni xarb hindi binti cudba oo naagtii abi sufyaan ahayd iyo toddoba qofood waxaa isqarinayey sidoo kale naftooda qarinayoo dhuumanayey dad aan sidaa ahayn dhiigoodana aan hadri markaa laga dhigin safaan ibnu ubaya ka mid ah zuhayr ibnu abi umaya suhayl ibnu camar qofkii xasuustaa waa sulxudaybiye markii la kala qoranayey ninkii warqadda wakiil uga ahaa quraysh wiilkiisiina markaa yimid suhayl ibnu camar intaa ka bacdi way islaameen dhammaantood ilaahay baa mahad iska lehe salaatulfatxi waxaan qaadanaynaa darsiga lagu magacaabo salaadii guusha shukri ahaan buu rasuulku u sameeyey sal allahu calayhi wasalam waa salaadii fadxiga wadakhala wuu galay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam buxa wakhti barqan ah ayuu galay fii beyti ummihaani gabadha umuhaani la yidhaahda gurigeeda gabadhaasoo binti abi aalib gabadhiisa ahayd wa cali bni abi aalib walaashii radia allaahu canhuma labadoodaba allah ka raadi noqdee fakhtasala wuu qubaystay wasallaa wuu tukaday nebiga amaani rakacaatin sideed rakacadood sideed rakacadood ayuu markaa rasuulku tukaday salaata alfadxi ayuu markaa tukaday meeshaasaa wax yaroo khilaafa markaa ka taagan yahayo rasuulku markuu furtaybaa xilligaa ku daydnayd salaadaa uu tukaday maxay ahayd marka salaad duxaa ayay ahayd bay qolo tilmaamaan qolana waxay ahayd salaad fadxi ah oo ilaahay uu ugu shukrinayay rasuulka guushaa uu siiyey yusallimu wuu salaamo nuqsanaya nebiga fii kulli rakcatayni laba rakcadood kasta waa ku salaamo nuqsanayey siddeedda rakcadood sidee buu u tukaday labuu tukaday wuu salaamo noqsaday laba kaluu tukaday wuu salaamo noqsaday yusallimu fii kulli rakcatayn wa kaanad ummihaani waxay ahayd qad ajaarad mid nabadgelisay xamwayni laba dumaashi oo lahaa ayadu ay lahayd laba dumaashiyo ayadu markaa u sugnaa oo dhanka ninkeeda ka socday ayay markaa nabadgelisay wa araada caliy calina ibni abi taalib wuxuu doonay radia allaahu canhu an yaqtulahumaa inuu dilo ileen fatxu maka markay dhacday dad fara badan oo dakano horay u galay dad fara badan oo dembi horay u galay saan hadda soo tilmaannay qaar dil lagu xukumay isugu jireen intaa wixii ka dambaysay dad baa dad badbaadinayay marka ummuhaani waxay nabadgelisay oo ay badbaadisay ijaaradeedii jawaarimadeedii soo gelisay laba nin oo dumaanshiyaalkeed ahaa cali baa seef la hortaagan oo leh iga leexda qoorta aan ka gooye gabadhiina intay qabatay bay guri ku xirtay fasa'alad fasa'alat rasuula allahi bay su'aashay sala allahu calayhi wasalam fasa'alt way weydiisay rasuulkii allah faqaala wuxuu yidhi nebiga qad ajarnaa waan badbaadinay oo waan nabadgelinay man ajarti yaa umm, ummahaani ummuhaaniyey cidda aad badbaadisay annaguna waa badbaadinay islaamka sharaftiisii is ixtiraamka meesha laga qaadana qof dumar ah ayaa waxay badbaadisay laba nin calina wuxuu rabaa inuu dilo sidaa darteed bay ti rasuulkii ilaahayow labadaa qofood ayaan nabadgeliyey labadaa qofood ayaan dhahay lama taaban karo calina wuxuu leeyahayna adeerkaa waa dilayaa oo qoortanka goynaya haddogaasaana gurigan ku soo xireen maxaan sameeyaa fa qaala qad ajarnaa waan nabadgelinay man ajarti yaa ummahaani ummuhanii qofkii aad badbaadisay annaguna waan nabadgelinay calina ma taaban karo bilaalun bilaal ayaan gelaynaa oo yu'adinu aadaanaya calaa dahri alkacbati kacbada dhabarkeeda allaahu akbar shalay baa la tumaysaan soo tilmaannay kitaabka awalkiisa qofkii xasuusta ayaan ku soo marnay dhagax shiid ah oo weyn in laga saaro laabta in la garaaco in la tumo maantana kacbada dhabarkeeda iyo dusheeda intuu koray yuu kelimooyinka towxiidka ku dhawaaqayaa bilaan yuadinu waa aadaamayaa calaa dahri alkacbati kacbada dhabarkeeda waxaana waxaa galay oo la gaaray waqtu salaati duhur wakhtigii salaadii duhureed fa wuu amray rasuulu ullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam bilaalan bilaal ayuu amray inuu aadaamo faadana calaa dahri alkacbati kacbada dhabarkeeda ayuuna ka aadaamay bilaal radia allaahu canhu inuu kacbada dusheeda uu kor u fuulay ayuu kelimooyinkii aadaanka ku dhawaaqay wa kaana daalika arrintaana waxay ahaatay bimafaadati iclaanin iclaan booskiisa ayuu ahaaday can duhuuri alislaami inuu daahir noqday ninkay shalay garaacayeen oo ay tumaayeen afkiisana laga waayo waxaan waaxid iyo axad ahayn ayaa maanta korkooda ka qaylinaya islaamku inuu noqday mid duhuur ahoo guulaystoo kor noqday wa kaana daalika arrintaasi bimafaabatin ama bimansilati iclaanin iclaan booskiisii waayey can duhuuri alislaami islaamku inuu guulaystay uu kor noqday waqad raaca waxaa ku farxay daalika arrintaa waa bilaal inuu kacbada korkeeda koro ee uu ku aadaamo almuslimiina muslimiintii ayaa aad ugu farxday biqadri maa agaada in la eg intay ka caroodeen almushrikiina dadkii mushrikiinta ahaa addoon madoobaa maanta kor noo fulay bay dhaheen markaasuu kelima tawxiidka nagu kor qaadaya biqadri maa agaada in la eg intay ka caroodeen ama ka caraysiisay almushrikiina mushrikiinta walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahadna ilaahay baa iskale caalamka rabbigood ahaa waxaana waxaa la gaaray oo dhalatay wakhtu salaati duhur wakhtigii salaadii duhureed fa amara rasuulu ullaahi rasuulkii alla ayaa amray bilaalan inuu aadaamo fa faadana bilaalna wuu aadaamay calaa dahri lkacbati kacbada korkeeda wa kaana daalika arrintaana bimansilati iclaanin iclaan booskiisuu ahaa ogeysiin ama bimahaabati boos iclaaneed buu ahaa can duhuuri lislaami islaamka kornoqoshadiisa waqad raaca waxaa aad ugu farxay dalika arrinta almuslimiina muslimiinta biqadari maa agaada in la eg intii ay ka caroodeen almushrikiina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina mahad oo dhanna ilaahay bay u sugnaatay caalamka rabbigood ahaa iqaamatu rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay ku nagaashihiisa sala allahu calayh wasalam bimakata maka uu ku nagaaday walammaa markii tamma uu taam noqday uu dhammaystirmay fatxu makka maka furashadeedii ay taam noqotay takhawafa waxaa cabsaday al ansaaru nimankii reer ansaareed ah way baqeen nimankii reer ansaareed ah ayaa markaa cabsaday mar allaala markii fatxu maka ay dhacday guushii ilaahay siiyey ansaar waxay ka cabsadeen an yuqiima inuu ku nagaado biha maka rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bacdamaa guul uu helay cadowgiisii ilaahay jebiyey nimankii ka soo cayriyeyna ilaahay makaniyo gacantiisii maanta ay soo galeen inuu isdahbis meel kale ha aadin li'annahaa maxaa yeelay maka baladuhu waa beledkiisii wa baladu cashiiratihi tolkiisa beledkoodii waaye iyo wa qowmihii dadkiisiiba marka ansaar aad bay u murugooto waxay ka cabsadeen amuu nebiguni raaci waayaa ood keligii noqotaan kadibna uu mako iska joogaa bacdamaa uu guul helay wadaalika arrintaana xiina wakhti bay ahayd kaana uu ahaa rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam cala asafaa buurta safa cabsidaa waxay gashay markuu nebigu buurta safo saarnaa raafican xaal uu kor u qaaday yadayhi gacmihiisa yadacow asagoo ilaahay tuugaya subxaana wa tacaala falammaa markii faraqa uu ka faaruqay uu dhammeeyey min adducaa'i tuugmadii qaala lahum wuxuu ku yidhi macaada allaahi ilaahayaan ka magangalay inaan idinka idinka tago oo sidii la ogaa ii soo dhoweeyey oo dhiiggoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii ii huray inaan idinka idinka haraa macaada allah ilaahay ayaan ka magan galay almaxyaa maxyaakum noloshu waa noloshiina meesha aan ku noolaanay waa meeshaad ku nooshihiin waalmamaatu geeriduna mamaatukum waa geeridiina meel allaala meeshaad ku dhimanaysaan anna ku dhimanayaa saasuu markaa rasuulku yidhi waa uga dhabeeyey waa ka laabtay ilaa sagaal iyo toban maalmood baa suurogala inuu joogay kadibna nebiga waa noqday madiinuu ku dhintay madiinana markaa lagu aasay macaadallaahi ilaahay baan ka magan galay arrintaa almaxyaa noloshu noloshayday meeshaan ku noolaanaya maxyaakum waa meeshaad idinku ku nooshihiin waalmamaatu geeridaydii meeshan ku dhimanayana mamaatukum waa geeridiina fa atma'anna alansaar ansaar waxaa xasilay oo way xasileen qalbigoodii baa degay wadahaba khawfuhum cabsidoodiina way tagtay wa farixuu wayna farxeen aad bay rasuulku ugu farxeen hadalkiisa nacam baqiya rasuuluullah rasuulku wuxuu baaqi ku ahaa uu sii joogay sala allahu calayhi wasalam bimakkata tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood sagaal iyo toban maalmood ayuu sii joogay oo yujadidu uu ku cusboonaysiinayey macaalima alislaami islaamka calaamaadkiisa calaamadaha islaamka ayuu ku calaamadaynayu ku cusboonaysiinayey wayutahiruhaa sagaal iyo tobanka maalmood uu ku nadiifinayey kana tahirayay min aahaari aljaahiliya jaahiliga raadkiisa wixii aana qabiil ahaa wixii qabiyaalaysi ahaa wixii jaahilnimo lagu dhaqmaayey oo dhanna uu ka tahiraayay waqad jaddada wuxuu cusbaynaysiiyey ansaabi alxarami xaramka xuduudihiisa xaramka xuduudyaalkii uu lahaana waa cusboonaysiiyey wanaadaa waxaa naadiyey munaadiihii kii asaga u dhawaaqayay iclaanka nebiga qofka ogeysiinahaya dadkaa qayliyey man kaana yu'minu qofkii rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falaa yadac yuusan uga tegin fii beytihi gurigiisa sanaman ilaan qof kasta sanad baa guriga u yiilay asnaan baa la caabudi jiray ilaahyo ay gacantooda ku qorteen qaara alwaaxda alwaaxa ka fiican ka samaysan jiray ilaahu caabudi lahaa catarba catarka ka fiican u marin jiray xariirba xariirta ka qurux badanna dul saari jiray xaaladdaa markay ahayd buu rasuulku naadi u diray dhawaaqa oo yidhaahda man kaana yu'minu billaahi qofka ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira falaa yadac yuusan uga tegin fii beytihi gurigiisa sanaman sanan ilaa kasarahu inuu jebiyo ma ahan hadduu dumiyo hadmu cuza iyo wasuwaac iyo wamanaat saddexdaa sanad ee cuza iyo suwaac iyo manaad dumintoodii walikhamsa wacishriin shan iyo labaatan oo min ramadaan ay marayso bacda wuxuu diray rasuul اllahi sala allahu calayhi wasalam khaalid bn اlwaliid ayaa wuxuu u diray oo fii ثalaaثiina soddon faarisan fardafuulayaal ah wata soddon ciidan oo faarisiin ah ayuu u diray ilaa nakhla nakhla meesha lagu magacaabo liyahdima suu u soo dumiye alcuzaa sanadkii cuza ahaa iyo wahaykalhaa ismihiisada haykalka haykalkii loo sameeyey la dul saaray iyo asaga inuu markaa isla soo dumiyo fatawajaha waa aaday khaalidna ilayhaa sanadkii cusaa xaggiisa waa hadamahaa waana soo dumiyey wa kaanad waxay ahayd akbara asnaamihim asnaamtooda kan ugu weyn sanadkii ugu weynaa oo ay caabudi jireen ayaa kaa ahaa uma intaa kadib arsala wuu diray camr ibni alcaas fii ramadaan nafsihi isla ramadaan naftigeeda ayuu diray lihadmi suwac suwac si loo soo dumiyo wahwa suwac wuxuu ahaa acdamu sanam sanam midka u weyn oo lihudayl ay lahaayeen qabiilka hudayl sanabkii ugu weynaa ay caabudi jireen suwac baa la ohan jiray kaana haykaluhu haykalkiisa e, e, birhaad wuxuu ahaa e, quraabati mid u dhow boqol iyo konton kilomitir shamaala sharqi waqooyi bari fii makkata dhanka maka dhanka maguu quraab uga ahaa mid uga dhow boqol iyo konton kilomitir oo waqooyi bari ah fadahaba ilayhi waa uu aaday camar ibni caasna sanadkii suwaaca xaggiisa wa wahadamahu waa soo dumiyey wa aslama waxaa islaamay saadanahu kii dhaqaalaynahayey ilan sanab kasta mid waardiyeeye oo nadiifiyo qashinka ka xaaqa ayuu markaa lahaa kiina uu islaamay ilan markii la duminayo saasuu u eegaayey limaa ra'aa wuxuu arkay oo min cajazihi tabardarradiisa ah maxaan isugu muujinaa bu ninkan la jijibinaa dadkan iska celin karin anisu wax iigu tari karaa waa uu fakaray ilaahay baa la doonay khayr iyo wanaage ninkii saadanaha ahaa ee dhaqaalaynayey waardiyeynayeyna waa uu islaamay limaa ra'aa min cajazihi darada sanabka markuu arkay uma intaa kadib bacata rasuulku wuxuu diray sayid ibni zayd ninka lagu magacaabo alashhaliy radia allaahu canhu fii ramadaana nafsaaslar bishaa ramadaan ilaa manaad buu u diray sanadkii manaad fii cishiriina faarisan labaatan geesiyaal buu wataa labaatan nin oo farisiin ahoo fardo wataa wa kaanad waxay ahayd bilmushallal meesha la yidhaahdo mushallal meesha la yidhaahdo sanabkaasi ku sugnaa waa cinda qudayt wahiya sanamun sanam buu ahaa oo kalbin iyo wa iyo waghasaan iyo walaws iyo walkhas intaba ay lahaayeen sanabkaa lagu magacaabo sanadkaa lagu magacaabo ee sanabkaa ee loo diray sayid ibnu zayd al ashali lagu magacaabo sanabkaa asagaa ee loo diray waxaa caabudi jiray uu ilaah u ahaa qabiilada reer kelbi khusaac khasaan aws iyo khasraj fa ataahaa wuu u tegey wa kasarahaa wuuna jebiyey wa haddama wuxuu dumiyey haykalahaa dhismihiisii haykalka waa marka la dhiso meesha sanabka la istaajin lahaa marka dhismaha hoos loogu dhiso kaasuu haykalkiisii qaabkuu ku taagnaa ah bacu khaalid khaalid diritaankiisa ilaa bani judayma loo diray reer bani judayma qabiilkii ahaa umma intaa kadib bacaa wuu diray rasuulka khaalid ibni weliid ayuu diray fii shahri shawaal bishii sanfureed ilaa bani khudaym ilaa bani judayma dheh reer bani judaymuu u diray liyadcuwahum suu ugu yeedho ila alislaami islaamnimada qaalidow bax ee reer bani judayma u tag markaad u tagtana islaamnimada iyo diinka iyo tawxiidka ugu wac taa waxay tilmaamaysaa waxa ugu horeeya ee qofka loogu talagalay inuu ilaahay subxaana wa tacaala lagu xiro waaye waa in rabbigiisa la baraa qof aan ilaahayba aqoonin maxay ka jilbaabataa oo xijaab loo xiraa qof aanba ilaahay aqoonsuu u tukadaa marka ugu yeer islaamnimada iyo inay hoggaansamaan oy amarka alla qaataan diintuna ay markaa ku socdaan wa macahu khaalid waxaa la socotaa alaamia wahamsuuna rajulan saddex boqol iyo konton nin oo min almuhaajiriina iyo walansaari iyo wa bani sulaym intaba isugu jirtaa reer bani sulaym kowdee ansaar iyo muhaajiriin saddex boqol iyo konton nin ayaa markaa la socotaa falamaa dacaahu markuu ugu yeeray ila alislaami islaamnimada islaamkii buu u sharxay diintii buu u sheegay waxay damceen inay islaamaan qaaluu waxay dhaheen saba'naa saba'naa hadalkaasay ku hadleen sabaa'iga ama saabica sidiisaba waa qofka inta diinta ka baxaa diin kale markaa gala waasaabi'iina sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala saba'naa saba'naa iilanay iilanay macnaheedu waa saa waxay rabeen inay waxay ula jeedaan waan islaamnay carabiyadii bay sixi waayeen hadalkaasay u fahmeen jahlinimaa ku xambaaray saba'na saba'na bay dhaheen iilanay oo iilanay faqatalahum wuu laayay khaalidna wa asarahum wuu soo qafaashay qaarkood uma intaa kadib amara wuxuu amray khaalid yowman maalin an yaqtula inuu dilo kulla rajulin nin kasta asiroo qofka khafaalkiisa ah raggu waxay ula jeedaan aslamnaa bay rabeen saba'naa ayaguna horay u maqli jireeno raggaasay ka maqli jireen oo saba'naa iyo saabana iyo wixii noocaasoo kale ah tiibay marka u fahmeenba waxay u fahmeen waa mataqaanaa waa islaamnay oo kale khaalidna wuxuu le waaba iisheehiya saasayd yeeleen miya ruf qoortuu ka wada gooyey waa laayey wa asarahum waana qafaashay uma intaa kadib amara wuxuu amray yowman maalin an yaqtula in la dilo inuu dilo kulla rajulin nin kasta an yaqtula inuu dilo kulla rajul nin kasta asiirahu qofka qafaalkiisa ah ee gacanta markaa ugu jira faabaa ibnu camar baa diiday faabaa ibnu cumar baa diiday iyo waa asxaabu asxaabtiisa waayo khaalid wuu cusub yahay mar dhow ayuuna islaamku soo galay amaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ka mid yahay saxaabadii hore iyo asxaabtiisa lafilka ahaa daalika arrintaa way diideen ma dilayni bay dhaheen walammaa markii rajacuu ay soo laabteenna dakaruu waxay u sheegeen daalika arrintaa linnabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkay arrintii uga sheekeeyeenoo xaaladdii isay wax u dhaceen ayuu rasuulka ayaa looga sheekeeyey rasuulkay markaa uga sheekeeyeen sala allahu calayhi wasalam farafaca kor buu u qaaday rasuulkana yadayhi gacmihiisa wa qaala wuxuu yidhi maratayni laba jeer allaahumma ilaahayow abara'u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa mima sanaca khaalidun khaalid wuxuu sameeyey laba jeer buu rasuulku ku soo celiyey ilaahayow beri baan ka ahay khaalid waxa uu sameeyey kuma raacsani bacdamaa khaalid uu yahay seef alla uu yahay qaladkan uu galay loogu madax salaaxi maayo qodobkan uu galay ma loogu madax salaaxaayo beri baana ka ahay buu yidhi ilaahayow farafaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor u taagay wa qaala maratayn laba jeer ayuu yidhi allaahumma ilaahayow u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa xaggaaga mima sanaca khaalidun khaalid wuxuu sameeyey uma intaa ka bacdi bacaa wuxuu diray rasuulka caliyan cali radia allaahu canhu bimaalin xooluu la diray fawaddaa diye ayuuna ka bixiyey qatlaahum kuwii laga laayay rasuulka suu wax u cabiraya fiiriya suu wax u islaaxinaya fiiriya si ay dacwadu u noqoto mid horukaca ayaa raggiisa ee khaalid sida khaladkaa uu u laayay diyuu ka wada dhiibay dhammaantood fawadda waa ka diyeeyey qatalaahum kuwoodii la dilay wa acطaa wuxuu siiyey badela maa daaca wax allaala wixii ka dayacmoo ka halaabay oo min amaali maalkoodii ahaa wixii xoolahahaa oo ka halaabay oo ka dayacmayna rasuulku waa siiyey sal alla calayh wasalam cali dhe haddii kale wa wafadala waxaa soo haray fadlun ziyaadaa soo haray markuu diyadii ka wada dhiibay qofkii xoolay ka dayacmeenna uu siiyey ama dadkiisii uu siiyey yaa wax kala soo haray fatarakahu labay buuga tegay qaatuu dhaay intaana radia allaahu canhu wa kaana waxaa ahaa bayna khaalid iyo wa cabdiraxmaan ibni cawf kalaamun hadal isqaafsi iyo wa sharun xumaan liajli maa facalahu khaalid wuxuu khaalid sameeyey darteed waa la is afgaargaaray waa lays afgaargaarayo khaalid ibni weliid wuxuu sameeyey cabdiraxmaan ibni cof baa ku ceebeeyey kalaam iyo waxyaabaa marka dhexdooda maray wixii khaalid uu sameeyey darteed waxoogaa af isdhaaf baa markaa gaaray falammaa markii rajacuu ay laabteen oo akhbaruu ay u sheegeen rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bidaalika arrintaa qaala rasuulku wuxuu yidhi mahlan joog yaa khaalid dacanka ii dhaaf asxaabii asxaabtayda ii dhaaf fa wallaahi baan ku dhaartay low haddii kaana uu kuu ahaada uxud jabalu uxud wax la mid ah dahaban oo dahab ah uma anfaqtow aad ku bixiso fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ma adragta ma haleeli kartid khadwata rajul oo min asxaabii walaa rawxatahu ka lahaad amase caraawid wax la mid ah uu caraaway ama uu galab socday ama uu subax socday ma gaari kartid mahlan ka joog qaswad xunayn baanu geli doonnaa balse meesha meeshaynoo joogto wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam